الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxa aynu ka bilaabaynaa baabu bayc اlusuuli wاhimaar iyadoo la iibiyo asalka iyo midhaha baabkii beecaynu ku dhex jirnay beeca wixii xalaalihi iyo wixii aan hagaagsanayne xaraama marka maxaa la iibin karaa geedkii haddii la iibinayo beertii midhihii maxay noqonayaan xukunkoodii midhihii iyo geedkii goormaa la isku iibinayaa goormaa la kala iibinaya marka se la iibiyo yaa yeelanaya mubaayici baa yeelan goormuu baayicu yeelanayaa midhaha markuu geedka iibiyo goormuuse yeelanayaa mushtarigu wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala cabdillaahi bnu cumar wuxuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu diiday can bayci himaar midhaha in la iibiyo geedka saaran xataa yabduwa jeeruu muuqdo xataa yabduu salaaxuha ilaa uu wanaaggeedu muuqdo oy bislaato naha albaa'ica wuu u diiday kii siiibinayey walmubtaaca iyo kii iibsanaya labadaba qofku yaanu sii iibinin yaanu soo iibsanin muttafaqun calayhi wa fii riwaaya kaana nebigu waxa waxau ahaa idaa su'ila marka la weydiiyo can salaaxiha oo waaye hagaaggeedu muxuu yahay ama bisaylkeedu waa nooce qaala wuxuu odhanaya xataa tadhaba jeeroo ay tagto caahatuha aafadeedu caahadu waa aafada jeeroo laga aamin noqdo macnaha bi'itaankeeda ay ba'ayso oo bisayl wanaagsan jeeroo la gaadho sidaasuu odhanaya وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نبgu waxa uu diiday can bayci الثimaar midhaha iibkooda xataa tuzhiya jeeroo ay bislaato hoobaan la guranayo noqoto qiila waxaa la wamaa zahwuha oo nebi maxamedow muxuu yahay bisaylkeedu qaala wuxuu uhi taxmaaru way casaanaysaa wa tasfaaru way cawl bay noqonaysaa casaan iyo hurdi midhaha qaarkoodna marka ay bislaadaan casaan bay noqdaan qaarna hurdi bay noqdaan mid waliba nooca ay ku bislaatay marka ay gaadho wey xadiidkanina waxa uu tilmaamay goorta midhi geedka saarha la kala iibsanayo iyada waynu soo marnay baycul calaaya iyo marka ay duruufi timaadee qoyskuu baahdo laakiin tani waxa weeye xaaladdu markay caadi tahay midhaha geedka saarani ha bislaadeen waan anas ibni maalikin radia allaahu canhu ana الnabiya sala اllahu عalayhi wasalama nahaa nebigu wuxuu diiday can bayci lcinab maalkan cinabka la idhaa in la iibiyo xataa yaswad jeer uu madoobaado markuu si wanaagsan u bislaado ayuu madoobaadaa waaba ka ininyaha leh wa can bayci اlxabbi firida in la iibiyo firida hadhuurka arabakida sareenka firida noocaas xataa yashtadda jeer uu adkaado intuu caanogeliyo oo u caanaysto jeer uu adkaado raashinkaas raashinnimo bisayl gaadho rawaahu alkhamsa ila annasaa-i wasaxaxahu ibnu xibbaan waalxaakim dhowrkaa xadiid waxa ay ka hadlayaan isku shay keliya waa si xadiidkan ku xigaana ee afraadna wuu la sii socdaayo isaguna waxa uu sii sharxayaa sababta loo diiday midhaha aan bislaanin in la iibiyo wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu idhi low bicta qof yahow haddii aad ka iibiso min akhiika walaalka samran haddaad midho ka iibiso walaalkaa haddaad midho ka iibiso fa asaabatu ay ku dhacdo jaa'ixatun aafo macnaha waxaa ku degay balaayo xagga samada ka soo degtay falaa yaxilu laka xalaal kuma aha an ta'khuda minhu inaad ka qaadato shay-an waxba inaad wax ka qaadato ad wax weydiisata ma aha midhihii geedka saaraayee uu kaa iibsaday kol haddii balaaya ku dhacday maxaad lacag kaga qaadan bima ta'khudu maxaad ku qaadanaysaa maala akhiika walaalkaa xoolihii bigayri xaqin xaq daro ah, bima tahudu biayi shayin taakhudu maala akhiika biayri xaqin hal bigayri xaq ma xaq daraad ku qaadanaysaa walaalkaa xoolihii rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu ana anabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu amara faray biwadci aljawaa'ix jaaixooyinka in la iska daayo biwadc aljawaaix jaaixadu waa aafada wixii aafo samaawihi ay geysato inaan la isu qabanin ayuu nebigu faray si caamaba marka had jeer midhuhu bislaadaan hawraan waktigii la goosanayay gaadhaan waxaa laga aamin noqdaa inta badan in aafadaasoo kale ay timaado haddii aafadani ay timaadana in wax la isweydiisto waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam marka afartaa xadiid ayuu isku qabtay xagga sharaxooda kolka leebo raqamka koobaad axaadiistani waxay diiday ilaa midhihii bislaadaan inaan la kala oo masalan dee midibo nooc buu noqdaa bisayrkiisuye dadka khubarada ah ee beeralayda ah ayaa la weydiinayaa midhahani ma bislaadeen mise waa weli marka nakiisha waa kaa kuu tilmaamayo waa inay ama casaato ama hurdi noqoto cinabkii madoobaado kan kale uu noqdo shay firyahoo adag oo dee jileeci ka baxa xikmatu nahyi can bayciha qabla an tatiib sababta loo diiday midhahan intaanay bislaan in la iibiyo waa saddex arrimood marka u horaysa dee manfaco ma leh oo wakti la cunayo oo la dheefsanayo ma aha haddii la kala iibsado marka labaad waxa aan weli dhammaystirmin milkigii oo milkigu wuxuu ku dhammaystirmayey shaygani marka uu gaadho wakti la guddooman karo midhihii haddaanay bislaanin oo la kala iibsado dee waxa weli hadhan qabashadii la qabanayay qabdigaana waxa ku xidhan beeci midda saddexaad marka had iyo jeer shaygu gaadho bisaylkiisa midhuhu ay bislaadaan waxa iska yar inta ay ba-aan oo qofkii markaaba uu guranaya ama uu cunay ama uu iibsan laakiin marka laga dhur sugayo waxa iska batan aafooyinka marka bisaylku murankaasuu yaraynaya waxa muranka la ydhaahoo sharcigu necab yahay in dadku murmo ayaa loo diiday daraaddeed wasalaaxu bacdi amarati shajaratin salaaxun lijamiici nawciha haddii qaarkood bislaadaan waa lagu israacin xadiidkan u dambeeyaa waxa uu tilmaamaya had iyo jeer haddii balaayo ay timaaddo waxaanu qofku gacan ku lahayn oo wixii la kala iibsada ay ku dhacdo inaan la isweydiinayn aafa aafooyinka caamkaa baraf baa ku habsaday waabu gubtayba cadow waa gam ayaa gam ka dhigay macnaha cadowaan dee cidina waxba weydiinayn almuhim wax qofkii xidhiidhku idin dhex maray iska dhaafsan wey markaa la isba weydiiyo sidaasay iska tahay oo waaba arrin caamaba qaacido caama weeye taa uu nebigu leeyahy amara biwadci aljawaa'ix aljawaaix jamcu jaa'ix yawaaix waa aafooyin alaabuu ninbakhaarka kugu hayin dabeedna isaguna waxa uu dhigay meel wanaagsan oo shaygan halkii la dhigi jiray buu dhigay tuug baa dhacay waa la xaday meeshii baa la jabsaday way gubatay waa la dumiyey de wax isaga awooddiisa ka baxsan weyn wixiisi ama ha raaceen ama yay raacin halkaasaa laga eegaya ama intuu dhexda sii sidaa wax ku baxeen marka wixii aafo samaawi ah laysma weydiiyo waa markuu had iyo jeer shaygu dee maala amaah iyo caqad uu la wareegay oo qofkuu ku qaatay iyo aanu ahayn xaalado kaasa mooyaane وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبgu waxa uu yidhi man ibtaaca naklan qofka geetimireed iibsada nakiishu waa geedka timirtae bacda an tu'abbara intii la bacrimiyey la awrdhabay fa hamaratuhaa midhaheedu lilbaa'ic kii iibiyey baa leh alladii baacahaa kaasoo iibiye isdhaafiyey ilaa an yashtarida inuu shardi ka dhigto oo uu shardi u xidho mooyaane almubtaacu kii soo iibsanayey ee dhirta iibsaday si gaara ah, midhihii marka ay marxalad gaadhaan dadkii way u kala baxayaan labadii qof kii sii iibiyey iyo kii soo iibsaday maa'ic iyo mushtari ayaa la kala idhaahdaa ama baa'ic iyo mubtaac culimadii hore soomaalida ee fuqahada aan naxwadana aada qaarkood suguya fiicnayn baa waxay markay hore u yar kala fahmi waayaan ayay odhan jireen kaasi waa taakul dheefle macnaha baayic iyo mubtaac mid baa taa leh kaasaa taakul dheeflaa bay odhan jireen oo wixii qaadanaya markaa kaasaa la garanaya inuu yahay kii iibsaday bay dhaha waaya marka geedkii baa la iibiyey midhana waa ku yaallaa way soo baxayaan dabcan tabiir qabla taabiir wa bacda taabiir baa la eegaya taabiirku waa bacriminta midhaha geedka labintoo lasoo qaado ubaxiisa aan idhaahno ayaa lagu daraa ubaxa geedka dhadig baa saa loogu daadiyaa biidn illaahi tacaala sidaasuu geedkii ayuu ku rimayaa subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha wamin kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakaruun shay walba lamaanaa ilaahay uu ka dhigay marka labadaa geed way waa isku lamaanyihi labiyo dhadig bay isu xisaabsanyihin awriyo hal bay isu xisaabsanyihin dabaylahaasa isu qaadaya isu weydaarinaya beeralayduna way isku hagaajiyaan lidaalik ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu madiine tegey ayaa waxa uu arkay iyagoo taa wadwada qoladii qodaalka ahaa ama beeralayda ahaaye reer madiina oo ubaxaa iyo waxaa isku yar nabnabaya oo isdhex gelgelinaya markaasuu yihi war waa sidee waxaana wadwadaan ila isagu reerihii tijaartu ahaaye tijaaradda iyo baaca mushtariga reer maka reer madiinena waxaan beeraley waxay idhaahdeen waa la bacrimiyaa saasay taabiir baa la idhaahaa wamaba iska daysaan buui waa iska dhali lahaydune dee haddii aad tidhi adigaa noo nebiyahe dee ku daynay bay idhahdeen way iska daayeenoo sanadkii baan la bacriminin dabeedna midhihii waxay noqdeen kuwo caami ah oo yaryaro aada xunxun ayaa sanadkii soo go-ay warkii baa dabeetana loo sheegayo markaasuu ihi antum aclamu biamri dunyaakum xadiidkaa qaaciidadaa buu bixiyey dee annagu maxaanu ka garanaynaa buui waxay nagu soo degen ma jireen way nala noqotay une sidii ay ila ahayd unbaan daa idiin sheegaye arrimaha dunyadiinna idinkaa shaqo ku leh wixii caafimaadka iyo dibiga iyo beeraha iyo macdanta iyo wixii noocaasa horumarka adduunyada innaga waxa noo muhiimah un maslaxadii ilahay kownkan casuumidii inagu casuumay un inaynu helo oo sida ugu fiican un aynu u adeegsanno waxa ilaahay nicmaaha dhexdiisa dhigay ayuunbaa inoo muhiima marka soo jeedintaydi hadday xumaatay dee idinku khibraddiinni ku wada buur iyo khibraddii beeralayda tii markaas ay ku socdeen iyaguna marka dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam wixii aan waxyi kusoo degin dee shaksi caadiya buu ahaayo yusiibu wa yukti wixii afkaarta adduunyada iyo aragtiyaha ah marna wuu asiibayaa marna waa gafayaa ee waxaanu ku gafayninuun arrimaha la xidhiidho waxyiga sidaa daraaddeed baa markuu arrin soo jeediyo asxaabtu ay odhan jireen aan kugu soo celinaye ma waxyibaa arrintaas mise aragti aada leedahay marka haddii uu idhaahdo waa waxyi facala ra'si waalcayn waa qaadanaynaa bay odhan jireen hadalba ma laha iyadu hadduu idhaahdo mee waa arrin aniga ii gaara waxa waxay odhan jireen me sidaa waa laga wanaagsanyaho dabeedna washaawirhum baa iman jirta marka sidaasiba ay taabiirku saas u ahaa haddaba bahashan intii la bacrimiye sidaa loo habeeyey ah, haddii uu iibiyo baayici waa midho heer sare gaadhay dhinacii bisaylka u dhowaaday marka fasamaratuhaa lilbaayici aladii baacaha waxa iska yeelanaya qofkii iibiyey geedkiibuu iibiyey midhaha isaga hadhow goosanaya haddii markaa maxaad ka fahamtay ilaan hadalku waliba wuxuu leeyahy manduuq iyo mafhuum mafhuumku waxa weeye haddii markaa intii aan weli la bacriminin la iibiyo oo uu bacrimisto kii iibsadee mushtariga ahaa dee isagaa yeelanaya midhihii ilaa an yashtarida almubtaacu waxay sheegaysa kolkii horuu geedka ka iibsanayay geedkii oo la bacrimiyey ayaa wuxuu yihi war waxaa doonto ku samee bahalkanoo adeen ha daba imanina geedkan iyo midhahan ana isukay raacaya dee waayahay ku dhanbuu saa haddii ay ku kala iibsadeen weligiibaa ha bacrimiye ma ka daba tegi doono baayicii sidaasuu ummadda u kala hagay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wixii la isku khilaafay walow dhirtaa iyo geedaha ku yaala beer roobaadka beerbiyoodka ee kaymahan ahaada waaya in kaana bacdu ta'biir fii naklatin waaxida fatakunu kullu hamarati lilbaayic lianna baaqiyahaa tabacun laha haddii qaarkood lagu dardarayna dee kaasmaaba iska raaci buuri ictibaar ashuruudi fi lbayc alati yashtariduha albaayicu aw ilmushtari wanufuuduha falmuslimuuna calى shuruuطihim wamaqaطicu اlxuquuqi cinda shuruud macnaha halkaana waxaa lagu xisaabtamayaa shuruudda had iyo jeer dadka muslimiinta ahay markay wax kala iibsanayaan ama kala guursanayaan ama kala saxeexanayaan wixii shardiyaha la dhigto waa lagu xisaabtami doonaa ilaa inuu shardigaasi khilaafsan yahay kitaabka iyo naska mooyaane sida aynu ku soo maraynay xadiidkii bariira baabu salm iibka qaybtiisii labaad baynu halkan ka gelaynaa iibku laba qaybood buu ahaa baynu soo nidhi baycu lacyaan wa baycu diman aw baycu salam aw salaf intaaba waa la yidhaahdaa salam iyo salaf iyo baycu dimma magacyaashaasuu leeyahay waxaa loogu magacaabay baycu salam dee ra'su maalkiibaa la qadimaya wixii sawirkiisana hore aynuu soo sheegnaye waxaa la kala iibsanaya hadduu yahay wax horteenna yaalla oo u baahan in la iska eego sidaa loogu qanco bayculcayn baa lacayn baa la iibinaya hadduu yahay waxaan iminka la arkayna qofkan intoo lacagta loo sii dhiibo hadhowta uu keeni doono bayc adima baa laydhaha adimadu waa dumadii uun war lacagtaa qaado adiga dumadaada waxaan ku leeyay intaa summadaaduu saaran yahay wax noocaasoo noocaasoo noocaas inaad keento oo markaa baycu mawsuufin fi dime baa laydhaha qofkan waxaad ka rabtaa wax shuruuda leh waxaa dadka kala hagayaana waa shuruudaha loo xidho nagu sheegaan kaa doonayaa waxa wey gaadhi mo noocaasa oo kambaniga sameeyey kaaya modelkiisu intaa yahay maxaanku idhaahdaa condishonkiisa iyo marka tayadiisa leega caynkaa iyo caynka ay yihiin dee shuruudu qofka xidhaya hadhow marka la keeno waxaa loo bandhigayaa dadkii aqoonta u lahaa iyo shuruudihii umbaa laysu eegaya waxaa la leeyahay intaasoo shardi baanu hebelow shaygan aad keentay fulinin iyo mee wuu fuliyey marka haddii shuruuddii uu fuliyo dee qofkani alaabtii buu leeyay kana lacagtuu qaatuu leeyay haddii shuruudihii qaar la waayo dee waa baycii wuu fasakhmayaa ilaa inuu iska sii daayo qofkan wax iibsanaya mooyaane marka farqiga saasaa u dhaxaysa caqd mawصuuf fi dima muأjل bhamn maqbud bmajlis اlcaq ya ayuha اladina aamanuu إida tadaayantum bidayni إilى أjli musaman faktubuu waxay ku fasireen waa daynun de wey marka dayn la idhaahdo alaabaa kaa maqanood qof ku leedahay kaashkiina waa sii siis waxa la amaadaa kaashkoo qura maaha ee alaabtana uu noqon karaa qofka lacagta sii qaatay alaabaa lagu leeyahy ile dayntu alaabna way noqotaa kaashna way noqotaa qaala bnu cabaas ashhadu ana salafa almadmuun ilaa ajalin musamaa qad axalahu allahu fii kitaabihi waadina fiih uma qara'a haadihi alaaya saasuu ku fasiray cabdillahi bnu cabaas aayaddan isagoo aad u adadkaynaya marka kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacaba waa ku sugmay selafkaselafkani waxayse u baahan tahay dee marka wax lagu kala iibsanayo in dariiqadii sharciga ahayd la mariyo sidaa darteed baa waxa kuuhi shuruud baa lagama maarmaana iibka noocana marka wax lagu kala iibsanayo shuruuddaasi waxa weeye waxaa isaga ahee alcilmu bilmuslami bihi alcilmu bihaman qabdu hamani fii majlis alcaqdi kownu lmuslami fiihi fi dhimma adigu ugu horreyn waxaan in la garanayo si wanaagsan loo garanayo shaygan la yeelanayo lale keen lacagta laftigeedii waa in la garanayo boqol baan kaa siistay haddii la idhaahdo dee imisaa la isku qabsaday boqol oo uu kanina yidhi boqol dollar baan mooday kanina uu yidhi boqol kun baan moodayy way dhacdaa isagoo qofkani yaabsanole war alaabtu jabanaa ninku wanaagsana ayuubulan yaa miskiin war waa boqol dollar xaggee boqolka kun aad ku aragta ile farqi baa udhaxeeya lacagta waa in la garanayaa lacagta waa in meesha lagu kala qaataa heshiiska lagu saxeixayan oo lagu qorayo ilaan alaabtiibaa maqane hadday alaabtii maqan tahay waa inaanay lacagtu maqnaanin waxaan isaga ah ee masalan muslamu fiihi baa la idhaahdaa waa arkaantiie meesha waa inaanu joogin dumadda qofka waa in lagu leeyay ilaahay idankii halkan baa ka soo qaadaya bakhaarka ee waa inaan lagu iibinin arag iyo eegin maaha inuu waddan kale ku maqan yahi inuu fog yahay daruuri maaha wuxuu leeyahy waxaan kaa iibinaya kitaab noocaas oo madbacadaas oo sheekhaas qoray oo saas oo saas oo saas kii aad taqaanaya ayaan kaa iibinaya dee waayo kaa iibsaday goormaynu isu nimaadaa laba saacadood kadib bacda casarka haynoo ahaato dee halkan u tago lacagtiina uu ka sii qaatay maktabad halkeena buu uga soo iibiyey miskiinku baadiyuu ka yima magaalada un baan u kala aqooni dee xoogaana wuu ka faa'iiday wuu dhiiba wuxuu kitaabku shuruudii ma ofiyahaa hadda kitaabkii oo leedahna lacagtii iyo macalfaa'idaha ee ha u qaadani markan la leeyahy beecu waa beecu salaf iyo salaf iyo waxaa wax meel dheer laga keenayo wakti dheer loo qabanayo gidaarkan waa inaan caynu lagu kala iibinayn macnaa aragn wixii ama waa inuu sifo ku iibsanaadaa ama arag ku iibsanaadaa waay saa in loo fahmaa muhiima waa in la sifeeyaa sifo cadayn karta sifa caddayn karta oo wixii tashkhiis macnaha muuqaal dhaba ah u samayn karta waa in la sheegaa waktiga la kala qaadanayo ama ha dheeraato ama ha dhowaato asalkeedaba intanoo shuruuda waxaa loo xidhayaa wixii muslimka kiidsiinayaa la diidaya wixii muslim wixii dadka wax kala iibsanaya mucaamaloonaya madaxa isugu garaacaya khilaaf ku keenaya la joojinaya marka goormayn alaabta goormaad keenaya waxaan keenayaa sanad kadib waxaan keenayaa saacad kadib iyo inta ka dhaxaysa dee makaanka alaabtii aad ii keentid ood iga iibisi sifadaana ha lahaatee halkeed iigu keenaysa eeg farqi baa udhexeeya hadduu kula alaabta berberaad kula wareegaysa iyo haddii aad ku shuruutantaan halkan farqi baa dee udhexeeya marka waa in meesha la sheegaa lenoli bay kaaga baahanaysa haddii meel dheer ama meel adag ama meel cashuuro iyo dawlada iyo wax dabada la gelaya waaya shuruudaha waxaa ka mid ah waxaanuu kaa iibinayo wakhtiga uu qabtay waa in la heli karaya midhahaan kaa iibinayaa buu ihi noocaas oo geedkaa ka baxo sidaa iyo sidaas midhahaasi wakhtigaa maba baxaanba ama way ka horeeyaan ama way ka dambeeyaan wakhtigaa lama helaba marka halkaa waxaa ka soo muuqda inaanu ninkani waxba soo wadini uu lacagta uu iska qaadanayo shuruudaha toddobada abaa shardiga waayo faama asalmu fahuwa mutacalliqun bidimati la lcayn fahuwa baycu mawsuufin fi dimma walxaajatu daaciyatun ilayh sababtoo dee loo fasaxayna waxa weeye baahi baa jirta mar walba waxaa la kala iibsanayaa ma noqdo un wax la isla arkayo ee dadka qaarkoodna waa dad jecel inay wax iska helaan intoo loo soo khidmeeyo qofna wuxuu jecelyahay isaga laftiisu intuu dhaqdhaqaaq sameeyo kaa yar caajisay inuu jaaniskiisa ka faa'idaysto war waxaan ma kala naqaana buu leeyahay sidaa laloo iibiya cidda laga soo qaaday meesha laga hela iyo sida e, tayadoodii iyo waxaa ma kala naqaane war kii hebelba xariifku ahaaye waanaad ka macaash si aadna soo qaad saasaa bani aadamku kala shaqaysanaya lagu kala ceeshaya marka qad dakara nabiyu ana alaaa fiihina baraka dakara minha albayca ila alajal wasalama minh waktigaa lagu kala iibsanaya wax inuu faa'iido leeyahy barako leeyahy ayaaba aharkaas sheegay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qadima anabiyu sala allahu alayhi wasalam almadiina nebi maxamed madiinuu soo galay buuhi macnaheedu waxa weeye wuu qaxay oo wuu hijrooday sanadii koobaad wahum reer madiina yuslifuuna fi timaar yuslifuuna waxa ay dhiibayeen lacag ayay qadimayeen fi fitimaari midhaha midho loo keeni doonay lacagtooda sii bixin jireen asanata wasanatayn sanad iyo labada sanad iyo laba meeshu ma sahlanayn meesha asxaabtii iimaanka waaweyneyd ay qabax ka siiyeen iyaduu nebigu khudbad akhriyayo xayraan raashin laaneed baa ka jiray meesha waa kaas aayadda suuradda maaragtay akhirkeeda aad ka akhriyi karayso waida ra'w tijaarata aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima durbaanadii markii lasoo garaacay uu nin waliba yidhi war safarka safarkaa ka yimi haddii maanta intaasi ku dhaafto way iska adkaanaysaa sida wax dambe looga soo miistaaye bal intaa dabaqabatee carruurtii yareerka marka sanad sanadkaa kadib laba sanadood kadib ayaa lasii qadimaya lacagta faqaala qaala nebigu wuxuu yihi kamuu joojin ile baahidaa jirtee man aslafa fii tamrin qofka timir sii qadimanaya falyuslif fii kaylin macluum wa wasnin macluum ilaa ajalin macluum qaacidadaasuu bixiyey qofka timir timirta halkaaba waa laga helaye qofka timir sii dhiibanaya lacagta falyuslif ha dhiibtoo ha qadima lacagta fii kaylin macluumin galaan la yaqaan wa wasnin macluumin miisaan la yaqaan ilaa ajalin macluum iyo muddo la yaqaan <coughs> tolama timirunbay ku goonintay maya walilbukhaari bukhaari wuxuu siyaado u lahaa uu kordhiyey man aslafa fii shayin halka fii tamrin bay halkaasi galaysa man aslafa fii shayin qof kastoo wax sii qadimanaya lacagtiisa oo loo keeni doonayo oo dariiqada wax ku iibsanayaa iibka intaa ha cayimo marka saddexdan shardi waxay u taagan yihiin toddobadii shardi aynu soo marnay muslamu bihi iyo muslamu fiihi iyo samankii iyo intii oo dhan waxaana waa inuu yahay wax cad unbaa saddexda shardi laga faa'idaysanaya sidaasuu nebigu ku jiheeyey calayhi salaatu wasalaam wa can cabdiraxmaan bni abi abza wa cabdillaahi bni abi awfa radia allaahu canhuma qaala waxay yidhahdeen labada asxaabi kunnaa waxaanu ahay nusiibu kuwa hela almaghaanima haniimada cadowga laga helayo ayaanu taabi jirnay gacanta ku dhigi jirnay maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam annagoo nebiga la soconna ayaanu qaybtayada qaniimada qaadan jirnay marka gaalada la weeraray laga faramaroojiya wixii ahaye ee qaniimo la helo qaybtiisa nin walba la siin jiray lagama bakayli jiray dabeedna qof waliba dee kaashkiisa iyo dharkiisa iyo dhuunigiisa iyo wixii halkaa qaniimada ka helo haystaa waxaan ugu baahan yahay wax kale inay ku bedesho macnaha waxa wey dakhliyada dakhli kaleba lama haynin dad badanoo qaxoonsiina meeshaabu iska maraye meelaha wax laga helaan kabaha ka subkanay ayay ka mid ahay nimankaa gaaladee shaydaan ku guurayo waxa laga faramuroojinayo dakhligaanu markaa sii qadimi jirnay halkaasuu naga soo geli jiray wey wa kaana yaatiina waxaa noo iman jiray anmaad kuwo qodaalah qotiya min anmaadi shaam meesha shaam la idhaahdo Ehm, qodaalkeeda sham macnaha in dambe imika la isku idhaahdo eh, filistiin iyo urdun iyo lebnaan iyo suuriya iyo qayb turkiya ka mid a ah. eh, iyo sacuudiga qaybtiisa shishee madiine ka ilaa tabuk eryadaas inahaasaa sham la isku odhan jira <clears throat> waaya meeshaasoo weligeed yaalaheed qodaalka aada ugu fiicnayd ayaan anmaad nabaطiyintu waa nimankaa qodaalka ah waa iyo ariis iyo casan la ydhaha fa nuslifuhum markaasaanu u dhiiban jirnay waxaa qaniimadeennu helay fi اlxindati wاshaciiri wالzabiib qabadida iyo heeda iyo sabiibka intaasaanu odhan jirnay waar adduunka sii qaata markaa qaata lacagtaa qaata oo waxaad noo keentaa dee raashinkaa la cunayo xintadii qamadidii iyo shaciirka heediya iyo sabiibkii iyo waxaanoo keena waaya wa fii riwaaya riwaayo kale waxay sheegaysa wazayt iyo saliidda lafteeda oo ilaa saliiddana qoladaas way soo saaraya ilaa ajalin musama ilaa muddo magacaaban muddo magacaaban qiila waxaa la akaana lahum zarcun oo miyay markaas sharc lahaayeen ma iska hubsan jirteen nimankani inay waxu beeran yihiin mise gubadkan gubi doono ayuu wuxuu ahaa qaala wuxuu uhi maa kunnaa nas'aluhum can daalika arrintan mabaanaan fatashi jirin maanaan weydweydiin jirin war wax beera miyaad leedahay mise iminkaad beeri doontaa ma ka gaadhsiinaysa annaga shaqadayada ma ahayn dabcan kalsooni un baa jirta qofkani wixiisi inaanu waayan unbu ku kalsoonyi hadhaw marka qofkii la helo wuxuu leeyahy dee alaabtii keen waa la waayay lacagtii keen aba intaaba war dhan maa kunaa nasalhum can dalik taasina waxay muujinaysaa xikmaddeeday leedahay nebigu wuxuu soo galay calayhi salaatu wasalaam madiine markaasu helay iyaga oo dariiqada noocana wax ku kala iibsanaya uu sugay waanu tasxiixiyey intuu sugay unbuu toosiyey kayfiyaday ku ansaxayso marka xadiidka iyo de aayaddeenu soo akrinay saasay wada sheegaya wixii beeca loo shardiy baa loo shardiyaa isagana shuruudahanaa usii siyaado ah shuruudahana dee badankooda horaadaynu usoo sheegnay shuruudaha waxaa ka mida dikru qadrihi bilkayli in kaana makiilan wabilwasni in kaana mawsuulan wabidarci in kaana madruucan shaygu haddii uu yahay wax tiradiis iyo tayadiis alkamu walkayf tiradiisi tayadiisa labadaba waa in la cayimo oo la yidhaha intaasoo garaad weeye intaasoo kintaal intaasoo haddii cabir le intaasoo mitir saas qaala bnu lmundir ajmaca kulu man naxfadu canhu calaa ana asalama fi acaami laa yajuuzu bikafiizin laa yucrafu ciyaaru walaa fii hawbin bidirci fulan liana almicyaara low talifa aw maata fulan baطla salam adigu shaygaa haddii aan la garanaynin qiyaastiisa ama wax la waayo ama waxaan qiyaastiisa lahayn lagu cabiro ma ansaxayo waa in xadiid shardigan la tixgeliya uu nebi maxamed shardiga ka dhigay calayhi salaatu wasalaam ajashuna waa inay macluum macluumtahe waktiga hore usoo fasirno dumadda qofkana waa in lagu leeyahay oo wixii aanu isdhex soconin labada waxaan kaa iibinayaa alaabtan alaabtaasaad igu leedahay oo keeni doono noocaa iyo nooc macnaha sife iyaha isdhex wadin cayne mid uun ku daa wujuud lmuslami fiih dee taana hore aynu usoo tilmaano waa kaa shuruudii umumaarag soo sharxay ku soo celiyey dahara fii casrina albaycu bitaqsiid waktigeenna waxa iska jira buui wax loo yaqaano albaycu bitaqsiid soomaali maxaa imika loo yaqaano hafta miya ah, waxaa haftada lagu bixinayo wa huwa an yashtariya arajulu asilcata wayadfaca juzan min ahaman وbاqي ثمن ydفchu أqsاطا وlakinahu la yabيic bالتqsيط إla bثمن أkثر min ثمن dفع المعajل وhuوa jائز لأnنه dاkل تaحتa qwlihi تaعaaلى yا أyuهa الذiina آmنوا إida تdاaynتm bdyni إlى أجل مسمى فاkتbوه marka nooca hafsada waa loo kala iibsan karaaye wixii aan dee dahabki iyo wixii maaragtay rabawiga ahaa ahayn ila rabawigu amaahimay gelaynin hafsada waxa weeye shaygii oo waxna lagaa sii qaado waxna lagu yeesho kitaabkan baad maaragtay boqolkiisa kun tobanna imika bixinaysaa ama labaatan baad bixinaysaa inta kalena waxaad leedahay dee bilba waxdaan keenaya ama bilba mushaharkayga wax ka gooso macnaha waa iib markaa go-ayni oo aan ama wax dambe oo la saaraya aanu jirin weeye taqsiidka taasina way iska banaantay bu tajuuzu ziyaadatu fi thamani lmuajal can thamani alxaal كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدة معلومة معنaa wixii marka uu muajal yahay iyo marka uu xaale iyo waa la kala badin karaa oo wixii haddii kaash iminka lagu iibinayana iyo haddii amaah lagu iibinaya wuu kala duwanaan karaa oo qofku xaq buu leeyahy ama uu yeeli karaa buu ku yidhi inuu kii amaahda ahaa badiyo laakiin waa in dee si nidaama loo iibiyaayo aan aanu taradud noqon o aanu odhanin bahalka masala microfonkaas haddaad amaah ku iibsanaysana waa intaa haddaad ku iibsanaysa cashna waa intaa waxaa haiska celiy haiska daaya haddii hadiida ah. fain waqaca albaycu maca taradudi bayna naqdi wata'jiili bian lam yaxsul itifaaqu ljaasimu calaa tamani waaxidin muxadadin fahuwa kayru jaaizin sharcan taradudkaasaaba marka horeba maamaha baad ku doonaysaa mise naqad naqad baa ku doonaya waa boqolku su-aasha xagga horaa ka dhig boqol baan kaa siinaya maya waa amaah baan ku doonayaa buu markaa yidhi waxaan kaa siinayaa boqol iyo konton mee wax iga daa intaa iyo intaasaan kaa daaya boqol iyo kaa laga gorgortamaya labadaas waa inaan la isbarbar dhig haddii haddaba qofkani uu la habsaamo oo waktigii uu maaragtay uu ku ballan qaaday inuu keenayo dee haftada shaygii wuu qaatay laakiin waktigii u yihi saasaan u keenayaa buu fulin waayey waxaad xaq u leedahay inaad kala noqoto alaabti taasaad xaq u leedahay laakiin xaq uma lihid inaad tidhaahdo lacagteedana way shaqayn leedahay ad kolba dib usii dhigaysaaye waanu kordhinay oonu kordhinay oonu kordhinay ataqdii am turbi walaa taakulu riba adcaafan mudaacaf kol had kolka aad sii habsantaba way kugu kordhaysaa taa meesha waad ka daynaysa waa ribo laakiin dhan kale u rog waxaa ka xaraama buu ku yihi cala lmadin mali an yumaadila fiiha daa'ima xalla min alaqsaar qofkan wax lagu leeyna kol hadduu iska bixin karayo inuu dadka meermeeriya xaaraan bay ka tahay layulwaajida yuxilu cirdahu wa cuquubat nabi maxamed wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam qofkii oo wixii helaya iska bixin karaya oo aan hayn la-aan arrinkiisu ahayn inuu dadka warwareejiyo an yalufa min baciid jiro dheer inuu soo qabsado waxay yuxilu cirdahu waa cuquuba waa cuquuba in la caayo iyo in wax laga sheegay iyo in la ciqaabay iyo in la xidho iyo in la ashkateeyada waa mutaystay ila waa daalini dadkiibuu dulmiyaya dad bay iska dhacda iyagoo wax iska haysta dadku inaanay ka dhammaanin iskaga yaro warwareegaanu iska xiisaynayo oo iminka isagoo qasdada uga saari karaya ama jeeg u qori karaya ayaa wuxuu leeya lacagtii aad igu lahayd berri baan ku siinay berri isoo mar saa dambe isoo mar intaasuu ma cimro dharar ka dhiganaya wixiina u heli karaya taasaa ayaa dhibaato ah <clears throat> aayaddu de waxa ay tilmaamaysaa qofku haddii haynla-aan ay ka toonay hakrasha jirin ilaa cudur daarayo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maydara hadduu qofkani faqiir yahona waxba iska hakranayn ha la sugo waa waajiba Ah, intaasuu maaragtay qaraaraadkaasiibuu sii wadwadayaa qaraarkaas haddana kale haddana waxa uu markaas leeyay qaraaru majmaci alfiqi alislaami bisha'ni caqdi listisnaac caqdu listisnaac waa qaybahan unbu isaguna ka mid yahay sanaca yasnacu istasnaca bimacnaa alaba minhu suncata shay un weeyi waa qayb salafka ka mid ahuno wax soo samee alaabtaa ii soo samee waxaan doonayaa inaad warshadaada igu soo samayso alaabta noocaas alaabtii unbuu markaa shuruuda udhiganaya wahuwa caqdun waaridun cala alcamali waalcayni fi dimna mulzam lidarafayn shuruudihii marka laga hela iyo arkaanti waxaan waa in la caddeeyaa adhowta tayadiisa iyo qiimihiisa iyo meesha lagu kala qaadanayo iyo ka keenaya iyo lacagta iyo adiguwa qayb salamka ka mid oon ku dar caqdu tawriid laftigiisa waxaa la soo waaridaya caqdulmulaaqasaat waxyaabaha iyaguna waa muxuna sii raacayaanuun dhinacyadaas iyo wixii la xaraasha iyo waxaas ah, salamkaa marka axkaamtiisood barato baa ay keenaysaa wixii dar ilaahay u baxaya dabiiciya wixii cidi soo samaynayso wuxuu qofku dariiqo tijaaradeed ku soo iibinayo si kastaba ha ahaadee waxaad doonaysa ama iska eeg oo ku tamyiiziyo ku farsiyo ku saar aragti ama sifo ku saab oo ku cayimo waxaaga waa intaa labadaas wey wa abi hurayra waxaa baab lqardi dheh baabkii amaahda wey amaahdii baynu halkan ka gelayna ilaa waxaynu ku dhex jirnaa beeci markaynu dhaafno halkaa waxaa ka bilaabmaya lawaaxiqu lbayc iibka waxyaabi raacay iibka iyo waxyaabi dabagelaya saas maaragtay qardigii iyo rahankii iyo tafliidkii iyo xajrigii iyo suluxii iyo shuraakadii iyo damaankii iyo kullu dalik wakaaladii iyo lawaaxiq lbayc baa la ydhaha baabka beycaa la dabageliya waa mucaamalaadka ayay ka mid yihin bani aadamku siyaabaha u wada dhaqmo marka amaahdu dee tilmaanna way leedahay xukunna way leedahay marka amaahdeedu waa xoolahaagii ood cid siisa si ay uga faa'iidaysato lafahana kugu soo celiso ama bedelkiisa uu kugu soo celiyo yani bedelkay noqone lacag bu ayaad ka abahanaysaa bedelkeedii baad usoo celisaa intii in laeg waaqradu allah ilaahay bay amaahiyeen cid wax la amaahiyana ilaahay baa ugu wanaagsan bedelkoodo badan buu ilaahay ku siinaya waxaanu ka mid yahay waxyaabaha dee ilaahay loogu dhawaanayo itafaquu calaa ana alqabda qurbatun wa matuuba wax qofka laga abaalinayo wey dadkan aad amaahinayso waa neefkii ood maal siisoo kale inaad qofkii tidhaahdo milyankaa ku shaqayso iyo inaad tidhaahdo neefkan soo maal waa isku mid marka siyaasaddu islaamku ka leeyahay waa inay tahay amaah wanaagsan oo ajri lagu doonayo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam isagoo ka hadlaya fadligeeda man nafasa can muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyaama rawaahu muslim qofka kurbo ku taagan walaalkiisii muslimkaha ka jara ilaahay isagana kurbada iyo kadeedka ayaa uu qiyaamaha ka jaraa ah, xadiidka ibnu maaja uu warinayaana wuxuu sheegayaa nebigu wuxuu ihi waxaan arkay habeenkii la idheelmiyey albaabka jannada iyadoo uu ku qoran yahay qofka sadaqo bixiyo toban jeer baa loo laablaabaya qofka wax amaahiyana sideed iyo toban jeer malagii baan ku idhi oo maxaa amaahdii ajrigeedii badiyey sawtan sadaqadiiba ka ajri badatay waxa uu idhi dee qofkan dawarsanaya waa laga yaabaa inuu biiri leeyo waxusii uu sii haysto laakiin qofka mustaqribka ah ee wax inta badan marka uu waxbala-aan yahay uunbuu amaahu diyaar garoobaa ma aha wax markaad u baahato ee baahi ay kuu kalifto amaahdu waa wax iska eh, bannaan dembina kuma jiro lidaalik buu nebigu amahday calayhi salaatu wasalaam gaal iyo islaamba wax ka amaahday markaad ka maarmi kartana inaad iska daysaa wanaagsan oo islaamku dee wuxuu leeya waxaad ku shaqayso ilaa wixii waaba inta kuu go aa wixii waaba inta aada ammaano kugu raagtay iyo daa moodaa wixii waaba intaad ka dhimataayo qaar kaa dhaxlaano ay ka burmaan ay yidhaahdaan annagu ma maxamaaho jiraa ma jiro marka waxaad ogaanaysaa gaaladu amaahda istraatiijiyadda ka leeyiin iyo islaamku intuu ka leeyay baa kala duwan islaamku waxa uu ka leeyahy amaahdii aada bixisay inaad wax ka hesho laakiin waxaad ka helaysaa uu noqdo wax ilaahay agtiisa kugu maqan oo ajriya iyaguna amaahda ay bixinayaan waxay ku leeyihin waa in waxuun laga helaa walow shaqaala mushaharkoodana ha ahaato walow gawaadhidana ha ahaato nooligooda walow walow walow walow waxaasay kuleeyihi dabeetana dadweyne baahan baanu amaah u qaybinaa waxba kale anagu ka dooni mayna si aanay lacagtu u dhinmin dadka ka shaqaynayaan waa inay wax kala soo baxaan amaaha kasta cidda bixisay waa inaanay waxba ka doonin laba yaraato marka qofka wax amaahinayaa waa inuu niyadaa wanaagsan ku bixiyaa oo uu ogaadaa inuu ajri ka helayo kii sadaqada lamid ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaal nebi maxamed wuxuu ihi isagoo ducayi habaan israaciyey man akhada qofka daldasha ama qaadaba leh amwaala annaasi dadka xoolahooda qofka ka qaada yuriidu isagoo doonaya adaa'aha inuu iska bixiyo adda allaahu canhu ilaahay baa ka bixiya allaha ka bixiyo ducaau lahuna waa noqon kartaa ilaahay ha u sakhiro waman akhada qof waman akhadaha qofka dadka xoolahooda ka qaatee ka amaahda yuriidu isagoo doonaya itlaafaha inuu meelaystuu hawada u diro oon waxba soo celinin atlafahu allaahu ilaahay isaga dadka ha ka dilo wuu dhib badan yahi kow habaar nebi dheh in badana wadnuhu go-aya habaarkaasaa ku dhacay labadaa qof midna wuu duceeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam midna uu habaaray ka horeeya waxa wey qofkii baahida qabata waa baahanaya wuxuu leeyahay wuu dareemaya shucuurkiisii iyo dee wixii aad buu uga warwarayaa o wallaahi marka u horrayseed hesho iska bixi buu leeyay iska bixi ballantaa uu qofka u fulinaya niyadiisu waa sidaa ilaahay niyadaasuu ku saacidaya ducadaa nebigana waa helaya ilaahayna wuu sakhinaya dabeedna waxa badanba qofka dadaalaya ee ka kurbanaya kulaylka amaahda taariikhdii uu qabsaday inuu soo celiyo adduunka inay kaba soo horeysaba oo idhaahdo war wixii lahayba igu soo asturiy oo markaan kaa dhaqaaqun baabaan helaye waa kan arni wanaagsan baata mujtamacu saasuu isku jeclaanaya kan kalena wuxuu leeyahay ma maanta ayaan hebel wixiisii faraha ku dhigoo nin badan ku warwareegayay janis baan maanta u helay soo maaha warkiisu kan dib isugu soo noqon mayno wax dambo loo soo celinaya ma jiro atlafahu allah muu odhanin rasuulku atlafa allaahu minhu maalah ilaahay xoolihiisaa ka baabiya muu odhanin atlafahu llaahu ilahay isagaba ha dilo ilaa adaahu allaahu canhu fi dunya waalaakhira xataa hadduu adduunyada bixin kari waayo ilaahay baa ka bixinaya wey ilaa waxba waanu hagranin in dadaalayu ahay marka waa tabaruca iyo maniixada waa maniixa waa wax la isbaal siinayo marka amaaho qura laguma fasiri karo markaad dadka xoolahooda ka qaadayso ee waxay noqon kartaa qarda waxaad hebel uga qaaday xoolaha waar waxba waan ka amaahan ama shirka waxaad leedahay waxbaynu isku daraynaa kambeni baynu samaynaynaa ama ijaara waxaad leedahay waan kaa kiraysa ama caariya waad ka irgisaysatay ama waan kuusii hayn baa tii uu kaa dayacmayaae dariiqada qofka xoolaha looga qaada dee way kala duduwanta qof kastoo dadka intuu xoolahooda ka qaado balaaya ku hilan tahay oo niyad xun qaba oo isla qofkan ka faa'iideeya oo wixiisan dhaafay ilaahay baa ku og waaya bal ganacsatada halkaa ha iska hubsatoo dadka sheerarka ururiya marka la shuraakoobayo iyo ee dabeedna maaragtay iska dhex dabaasho kolka dambe isagu intuu ka wada ururiyo u yidhaahdaana shaqaalaan idinah marka dambena danihiisa gaarkaa iska yaro wadwatee marka la laydha war xoolihii dee sawtaad naga qaaday miyaanad shaqaynaynba war ninku hadal badan ama wala waxlaah dadka kaleba ma hadlaane waxaan shuraakada ka mid ihi marka dambena si dhib yaroo basiid ah un isaga odhanaya ragga waa la khasaaree kala tagaajo waynu khasaarnaye iska magaalaysta dee maxaynu islaam dee atlafahu llahun baa u bal hadduu ammaanada ilaan dhiigga qofka iyo maalkiisa isku daliilun baa wada xaaraantinimeeyey isku daliil keenaya markaa la iska ilaaliyo ammaanada iyo dadka waxooda gacanta lagu hayo alxadiidu yadulu calaa cidami ahari niyati fi lacmaal niyada qofku raad weyn bay ku leedahay wax soo saarkaaga iyo waafajinta ilaahay sawaabka uu ku waafajinayo iyo horumarka niyadaadu qayb weyn bay ka tahy marka niyada qofku wanaagsan tahay wax soo saarkiisa iyo dakhligiisa iyo fursadda helideeda iyo waxaasoo dhan baa ayaa daacadnimadii ku xidhan marka dakhliga la baadi doonayo ma aha aqoontu keliya ta waxwaday qofkani aqoon buu leeyaho khibrad buu leeyaho dhaqaaluhu xariif ku yahay un arrintu ma aha laakiin iimaanka iyo daacadnimada ayaa wax soo saarkii qayb weyn ka ah qayb weyn ka ah taasina waa arrin runtii u baahan qofka dee cid wax u inuu ka fiirsado fiihi tacdiimu xuquuq اlcibaad wa amwaalihim wa wujuubi taxaruzi minha walibticaadi canha ila bixaq xoolaha dadku miisaankay leeyihin baad halkaa ka arag iyo in la iska ilaaliyo inay oo waxa dadka aan lagu dheeraynin sida dhiigoodaba in la isaga ilaaliyo ay tahay unbaa dhaqaalahoodana la ysaga ilaalinaya iyo dhegtooda iyo sharaftooda dhaqaalahooda waa iska basida waa mucaamalo tijaariya dhiigooduna waa ah loo dhowaan maayo waa khatar dhiigunbu la mid dhaqaaluhu waay qofka in la idhaahdo tobankii kuna kuu shaqaynayey way madoobaadeen mise way casaadeen baynu idhahnaa oo mid lagama hayo way kaga daran tahay in la idhaa inankaagii baa dhinto haddii dee masruufkii uu helayo oo ilmaha dee ilaahay baa ku lahaa laakiin kan <laughs> isagana ilaahay baa ku lahaa laakiin wuxuu leeyahay de markiiba aruu dayaacay eh. marka adigu almuhim waa aad baynu adkaynaynaa waktiyadan dambe way iska yar badan tahay in la dayaco dadka waxooda wacan caaishata radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah caashi waxay tidhi nebi maxamed baan ku idhi nebi maxamedow rasuulkii ilaahayow ina fulaanan ninkii nagacaa la odhan jiray qadima lahu waxaa u soo galay bazun min ashaam dhar baa shaam uga yimi dhar iidah ayaa loo soo waaridoo shaam looga keenay falow bacadta ilayhi miyaad ciid u dirti haddaad ciid u diri lahayd fa akhadta minhu thawbayni oo aad ka soo qaadan lahayd laba maro nasii'atan oo amaaha eray bixinta la qabso ereyga kusoo maro waa la qortaaye nasii'atan oo amaaha ilaa maysaratin inta aada helayso lacagta intaad helayso way wanaagsanaan lahayd dharka ninkaa u yimi inaad cid u dirato oo lagaaga keeno laba go-ood ku labisato ood sii amaahato hadhow markaad maysara gaadheed waxeshana iska bixiso fa bacasa ilayhi cid buu diro wuxuu uhi war bal sidan xaasku soo jeedisay ninkan ha la iga soo amaahda yuhuudiga ah famtanaca nagtu xarfiye waa yuhuudi boosa ahoo dhintay waay waxaa la odhan jiray magaciisa ninkaa isagaa fulahan waa yahuudi bakiil xaaq cala alislaam xaliiq iyo waxbaa la odhan jiray marka dee waa dabeecaddooda a lagama yaaba halla waxaan amaahinayaa maxamed ma jiro waa xumaanta ay leedahay maaragtay iyo nimanka cadaawadda ku jirta wuu ogsoon yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cir iyo dhul in laga aaminay laakiin ku xumee iyo canaad ayay ka tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam akhlaaq wanaagiisa waxaa ka mid ahaa inaanu ciqaabin wuxuu ku dhaqmay qowl allahi tacaala khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin cafiska qaada iyo dulqaadka oo jaahilka dhaaf xaq baa loogu lahaa kol haddii uu yidhi nebi maxamed la aamini maayo oo waa khaain in la dilaba laakiin wuu iska daayay mar hadda shaksiyadiisa waxaa laga faaidaysanaya xadiidka gaalada in wax laga iibsan karo laga amaahan karo loo shaqayn karo la wada shaqaysan karo taasina keeni maysa in la jeclaaday ama muwaalaad iyo gacaltooyo loo sameeyey ma keenayso ee farqibaa u dhaxeeya bayna almuwaalaat hunaaka farqun bayna almuwaalaa waalmucaamalati alxasana la dhaqanka wanaagsan iyo wilaayad iyo gacaltooyada waxa laba waa laba arrimood oo kala duwan ee qof aan wilaaya idinka dhexaynin ayaad la shaqaysan kartaa waaya in wax la kala amahan karana xadiidkana waa muujinayaa oon dhibaata ku jirin nimankaa yahuudda xumaantoodana xadiidku wuu muujinayaa inayin dad xunoo liita sida ay rasuulka u galeen sala allahu calayhi wasalam ayuunbay u caayayeen mar walba oo ay u daba socdeen oo ay wax uga qorayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ألينا intaasoo jariimadood ay galeen ayaan uga xaaraantinimeeyba ilahay uhi wax badanoo xalaal ahaa iyo dayibaat waxaa xadiidka laga faa'idaysanayaa mucaamalatu man fii maalihi shubhatu xaraam qof xoolihiisa aan xaqiiq ahaan inay loo wada hubin inay wada xalaal yihiin oo hadduu doono jacbura in wax laga lala mucaamaloon karo yuhuud dee aayadduba sheegtay inay riba qaatayaal yihiin iyo qaatayaal haddana dee xalaal iyo xaaraan bay waxoodu isugu jireeno waa ka qaadan jiray oo nebigu uu ka amahan jiray waxyaabaha qaar wallahu subxana wa tacala alam